بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين waxaan kusoo dhex jiray fasalka axaadiistii sunnada nebigu waxa uu ku sheegay sheekh ibnu taymiya sunnada nebiga calayh salatu uu ku sheegay oo ku saabsanayd qatlu saabi nebiy calayh salaatu wasalaam nebi maxamed qofkii caaya in la dilahayo in la dilahayo hawshaas maxaa dhima kusoo dhex jirnay ayb jumcadii jumcadii jumcadii waxaan la yaabay maxkamadda maxkamadda sare yurub european union kood waxay xukuntay xukun ay soo saartay nebi maxamed ciddi cayda inuu mudanahayo jeel oo la xiraayo anybody who insult the prophet of the islam will learn to the jail marka macnaheedu muxuu yahay nebi maxamed ciddii cayda nebiga islaamka ciddii cayda wuxuu mudanahayaa in xabsi la seexiyo ayuu mudanahayaa and this is not freedom of the expression ma aha inaad nebi caydo ama dad caydo ma aha tacbiirka oo friga ma aha oo adigu xata qof u tacbiirin karto marka sofa they made one step forward but it's not okay it's not enough sax ma ah sababtoo ah inuu jeel u mudan karaa iyo waxaasi ma ah waa inay yidhaahdaan waa la xirhayaa xabsi buu gelahaya intaasaa lagu dhufanaya hantidiisaa lala wareegaya xabsi baa la gelinaya ina kama doona inay dilaan laakiin inay yidhaahdaan shaqadaa laga cayrinhaya ila shaqadii caabudaan waxbarashadaa laga cayrinhaya waa la xiraya gurigiisaa laga qaadaya waxaana waxyaala noocaas inuu heliyo sidaa daraaddeed wuu fahmay ra-iisul wasaaraha bakistan xalay buu hadlay xalay siddeed saac marka annaga noo ahay iyo hadla wuxuu yidhi waxaas waxba kama jiraan sheekh boroli way xasayna waxa annaga wuxuu yidhi dameer xiyay weyn waxa annaga nal kuma maawoonin waa inay go-aan adag oo hawshaa mamnuucahaya oo dembi iyo jariimo weyn ka dhigay waa soo saaraan haddii kale dabeecii reer xarakii adduunkan saa nabad ku noqon mahay aan ka soconno xadiiska eh, koob tobnaad wuxuu xadiiska alxaadi cashar waxaa weye alxadiis alxaadi cashar waxaa weeye annahu sala allahu alay sl nabiga ilaahay dakhala wuxuu galay makata ayuu galay caamalfatxi ayuu galay wa calaa ra'si madaxiisana almiqfaru uu saaran yahay koofigreed ay saaran tahay koofigreed baa anagu dhahnaa laakiin birna waa laga samayn karaa dun waa laga samayn karaa harag waa laga samayn karaa waxyaal kale laga samayn karaa laakiin waxaa koofi waxa loogu talagalay ninka muxaaribka ah oo dagaalamaya inuu madaxa gashado halmad inuu madaxa gashado si uga ilaaliso waxyaalaha lagu soo ridahay falamaa nasacahu markuu siibay nebigu calayhi salaatu wasalaam jaaa rajulu nin baa yimido faqaala wuxuu yidhi ibnu khatal ayib shalay ibnu akhtal horta miyaan akhri maxay u baraarujinaya ibnu a ninkale ibnu khaal cabdilcuza mutacaliqun wuxuu ku dhegan yahay biashaari lkacba kacbada daahiyadu ku dhegan yahay muxuu ugu dhegan yahay liyacuuda biha inuu magan galo ma muhaajiriin iyo ansaar iyo nebi maxamed ood cayday yaa mara kaa celinaysa ina hiyaab laa tudaafic rijaal sheekh weliba waxyaala cajiibka waa kamid kututaaru ku qoran markii uu maqlay in nebi maxamed iyo ciidankiis soo dhowaadeen ayuu faras khatar uu lahaa dagaalyahan buu ahaa faras khatar uu lahaa ayuu soo qaatay dirac bireed buu gashay laftiisu warmuu soo qaatay seefuu qaatay sumaysan si fiican u diyaargaroob ishaas ay ka jeedaan oo ninkii arka uu cararhayo ayuu yihi maxamed iyo maanta waa kala baxaynaa meeshiiba aada markuu arkay fardihii muslimiinta raggii la socday waxay dhaheen inuu bawdyaha iska dhaca faraskiina waa sii jeediyey markuula cararay warmii midu marbuu tuuraa seeftu marbuu tuuraa kuufiyadu marbuu tuuraa su u tuurahay kacbada markuu maray faraskii iska tuuray faraskii waa sii daayey isagiina kacbada isagoo maryo yaryar qabo hubkii o dhanna daadiyey ayuu kacbada maryaha u galay maxaa waxaa si yelay nebi maxamed calayh salatu wasalaam ciddii gasha waxaa wey waa la gelayaa cabsidii nebi maxamed calayh salaatu wasalam aflagaadu u geystay ayaa hawshaa gaarsiiyey marka maryaha kacbada wuxuu isugu dhejiyey inuu ku magangalo faqaala nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi uqtuluuhu war ninka dila arrinka hala qabta wigool wa haada midkan buu yidhi sheekh islaam taymiga wa haada xadiiska hadee qisadan iyo hawshan waa mashhuure oo maxaa lay saxiixaan iyo meel kusugan kutubta ku sugan wa haada mima istafaada waa midku baahay weeye naqligu soo raridiisa wa huwa fi saxiixayn saxiixanka uu ku sugay bukhaari muslim ayaa wariya xadiis anas weeye wa anahu ibnu khatal qutila waa la dilay ibnu khaal qutila waa la dilay wa kaana jurmuhu dembigiisiiy ismigiisuna wuxuu ahaa ana nabiya sal a sl nabig ilah istacmalahu wuxuu shaqaalaystay weeye cala sadaqati sadaqu shaqaalaysta wey nebigu u dhigo wuxuu yidhi hawlo iisoo qabo mas-uul laga dhigayba wa asxaabahu nebigu wuxuu la saaxiibiye wa asxaabahu nebigu wuxuu la saaxiibiye ila hamsadu waa tacadiyata ficilka gudbinaysaa wa asxaabahu nebigu wuxuu saaxiib ula la saaxiibiye rajulan nin weeye ninkaasoo yakdimuhu u khidmaynaayo nin u khidmaynaya wuxuu yidhi sadaqada soo aruuri ninkan xoolaha soo aruurso ha kuu raaco ha kuu ilaaliyo ha kuu dabro raashinka ha kuu kariyo ha kuu hesho ha kuu khidmeeyo ninkaan kuu shaqeeyo ayb asxaabu rajulan yakdimuhu faqadiba waa u carooday calaa rafiiqihi calaa saaxibihi calaa rafiiqihi saaxiibkiisiba u carooday wey muxuu ugu carooday likownihi ahaanshadiisa rafiiqu uu yahay likownihi likowni rafiiq uu yahay lam yasac midaan samaynin lahu asaga acaaman raashin aan u samayn wey iyagoo daallanba wuxuu yidhi waxaad samaynaysaa raashin noo kari waa iskala bixinahayaa ninkii asaguna waa daalanaay waa iskala bixiyey ninkii khusaaca isagina waa gamays dabka u shidahay wiisaa isu kala bixi waa gamaasay hadha uu soo kacay ninkuu dab ogtay mise ninkiina waa quurinahaya ninkiibu seef kala dul dhacay ah, raashin baa laysu dilahaya subxaana weliba kaaga daran raashin baa loo gudoobahaya huna qisadan ninkaan muxuu eersaday raashin loo karin waayey ayuu qof muslim u dila raashin loo karin waayey ayuu u ridoba diinta uga baxa waa saxaabi waxaa weye nebi maxamed wuu wakiil u yahay hawl u hayaa wadaad maanta jooga iyo siyaasi maanta jooga iyo islaam maanta joogta maxaad u malaynaysaa isweydii horta maskaxda dibicee xaggii joomaad u malaynaysaa barqad bay diinta ka jiidanayaan qabyaalad iyo nijaaso iyo responsor iyo bay uga jiidanahayaan marka irtada bisababi acaam wa bisababi atl irtada bisababi acaam ayb marki la raashin marki la kari waayo ninkii dilay wuxuu yidha nin miyaa la ii dilaya aaba gudoomiba marka irtada bisababi acaam u sheekhu marka la soco bisababi fadwa wa bisababi darsi wa bisababi kalima wa bisababi siyaasa wa bisababi qabaliya wa bisababi hekada wa bisababi maal wa bisababi jaga baad ku fidoobaysaa sheekhu dinta uga baxaysa jaadmadiisa maa jaadmadiisa maa ayb faqatalahu waa dilay weeye markuusan raashin u samaynin likowni lam yasnac lahu طacaaman faqatalahu waa dila wey uma khaafa wuu cabsaday an yuqtala in la dilo oo khisaasay timaado de nin baa dilsada muslimna walaalkaa waa la qisaasanaya fartadda waa ridoobay wastaaqa waana kaxaystay ibila sadaqati buu kaxaysta wey meequ isku daray oo fiirso waxaa weeye qof buu dilay dami ah waana ridooba xoolna waa dhacay meeqo jariimi isku dara hawlo badan isku daray ninka noocaasa waqaca fii ridda muqallada ridda adag buu ku dhacay lama daynaayo kaasoo kale kaasoo kale la dayn maayo tay wa annahu kaana wuxuu ahaa kuwii dadka isbaarada u dhigan jiray oo inta dila ku jeesjeesi jiray oo biyaha ka geli jiray oo gabdhaha kufsan jiray kuwaasoo kale haddii la qabto tubtu kasta u yiraa laga yeeli maayo madaxa lagu fanaya lannahu waa diin laawe damir xumo awey kaasoo mara ummadda intuu dhex joogi laha kii in hebel kufsaday ohan k hebel waagi sa ohan lahaa kaasoo kale lifasaadi wa sharri baa loo dilhayaa iyo qurqun nidan sunna ku dhaxay fartado ninkaa waa noqday oo islaamkii ka noqo wasaaqa iyo hebela sadaqana waa kaxaystay geli sadaqadana waa kaxaystay wa annahu asagu kaana wuxuu ahaa yahju mid cala rasuul allahi buu ahaa balkada waa ku sii daraya nebi maxamed buu usii dhigtayba aw atla wartada wasaaqa ibila alaana haja wasaba rasuul ahi wayamur wuxuuna mri jiray jaariyatayn labadiisa gabdhood tuqaniyaani inay ku heesaan bidaalika caydaas iyo gabagaas iyo geeraarkaas inay ku luuqeeyaan oo ku sawdeeyaan buu amri jiray falahu waxaa u sugnaaday alaatu jaraa'ima saddex jariimo oo waaweyn saddex dembi oo waaweyn ayuu galay wey mubiixatun oo bannaynaysa lidamihi dhiiggiisa wey macnaha geyn uu kaxaystay waxba sheekh kama soo qaadin laakiin saddex gobol wax ka soo qaada qatlu nafsi waridda walijaab saddex iska soo qaaday laakiin geela naftiisa haddii min baab muxaaraba lagaa dhigo istaaf baa lagu jarwa inama jazaau ladiina yuxaarimu lah warasuulga lagu darahaya istaaf baa idan lagu jarahaya afar jarimo ayuu ku jiraa oo dhex fadhiya saddex ayuu galay ah, afar buu dhex fadhiya sheekhu saddex waaweyn ayuu sheegay qatlu nafsi wariddati walijaab saddexaasu galay falam yumkin ma suurtagelin falam yumkin ma suurtageli mana ahaani way atluhu falaa yumkinu ma suurtagelaysane falaa yumkinu ma suurtagelayso ad hadda wuxu raa sheekh inuu ku yahay ninkan waa la dila saddexdaa dembi keen loo dilay ma qatlin nafsi baa loo dilay oo qasaas baa loo dilay ma riddaa loo dilay mise hijaag iyo sabrigaa loo dilay saddexdaa keen loo dilay sheekhu saas raa inu ku yihahdo lana saxo masaladan waa min acwas ilmasaa'il fi fiqi markii la joogo qofku hadduu sameeyo jaraa'im oo xuquuq ay ku tacalluqdo maxaa la samaynahaya ree hebel buu nin ka dila ree hebel kale nin buu ka dila jifo saddexaad nin buu ka dila jifo afraas waa nin buu ka dila hadhow gacantaa lagu dhiga yaa qisaasanaya ninka asaga reer maxamed waa qorbay soo rogteen reer calina qorbay soo rogteen reer xasanna qorbay soo rogteen reer sheekna qorbay soo rogteen ninkan yaa qisaasadahaya qolo waxay leein annaga qisaasanaya annaga la moodayno see la dhihi haddii qola dilato qoladii kale xaggee la marinaya ninka aniga ninka naga dila reer hebel baa dishay inaka hawshaan meeshaan u fadhinaa mara dam ninkayga dili waaba la dilay oo waaba laqisaas waaba tegey waxas ma yeelayna anagu anagu yaan xaba gadina maan adin ninka halkaa noo keeno min acwasa masaajid masaajisha noocaan qofka inay jaraa-imna cas isugu tagto waxa wey hawlaha ad adag oo kudaada ay ku horeeno kujirtaan bay kamid tahay ayb hadday wada joogaan oo ayago wada joogaanoo ninkii la wada hayo madi raacyaada laakin hadday wada joogaan xal waa loo heli karaa xal waa loo heli karaa ama waxaa leeyihi nin wakiisha inay dilaan ama kurtigiin qolo walba aakaa dhigta ka jirta xabadda ku wada bilaaba hal hore gadajo laakiin haddii ninkii la dilaa tati mushkila ama ay dhahaan qolo anagu qisaas baan rabnaa qolna ay dhahaan anagu diyaan rabnaa qolna ay dhahaan waa iska cafinaya marka ma suurtagelaysa alu in loo dilo anahu asagu kaana inuu ahaa bilqisaasi aluu asaga in loo dilay falaa yumkin mas atluhu dilkiisa dheh anahu asagu ama anahu atlu kaana inuu ahaa bilqisaas falaa yumkinu ma suurtagelaysa qatluhu ninkaa loo dilay annahu qatligu kaana inuu bilqisaasi in la qisaasay ma suurtagelayso maxaa dhacay liannahu amar iyo shanihi liannu aman liannu asagu kaaman liannu amar iyo shani kaana waxay ahayd yembaqii mid habboon oo waajibaysa an yusallama in loo dhiibo hadduu qisaas yahay an yusallama in loo dhiibo ilaa awliyaai alqatiil ciddii wax laga dilay in loo dhiibo gacalkii ninkii la dilay awlays in loo dhiibo alladii qatiilkaasoo qatalahu uu dilay min khusaaca qabiilka reer khusaaca ka dilay ninkii reer khusaaca uu dilay awliyadiisa gacankiis baa dila in loo dhiibana waa ka nink ninka inka dilay qabsada wa ayb imaa an yaqtuluuhu inay dilaan wa imaa an yacfuu canhu inay iska cafiyaan aw ya'khuduu diyatan ama diya iska qaataan saddexaas ayaga u banaanan lahay ima an yaqtuluu wa ima an yacfuu canhu wa ima an yaudu saddex qowmi mid mari lahayo laakiin ninkaa meeshaa lama marsiinin reer khusaacana looma yeerin gacantana weligii lagama gelin iyo gacalkii ninkii waa laga shaqaystay nbig wuxuu yidhi iqtuluuhu dila baa layihi ayb taa xukunka waa ku dhacay waa daalay qisaas ninki looma dilin xukun laba walam yuqtal looma dilin limujaradi riddatin aydan riddo keligeedna looma dilin wuu ridoobay oo nugdiintu ka noqdayna looma dilin maxaa dhacay lianna almubtada qofka ridoobay yustataa waa looga toobad aqbalaa waxaa le diinta islaamka u soo noqo waa igu daran tahay ayb waidastandara hadduu in loo korto oo la sugo uu dalbana wayda sandara idaa alaba takiir hadduu yidhahdo war halla ii sugaa la ii kaadiyo nafya shaydaan baa qaalib ga noqday bal aan soo tashado bal islaamka aan ka fakaro warnihi wa igu degdegayna bal ii kaadiya hadduu yidhaahdo unira ay ukhira dibbaa loo dhighayaa unira dibbaa loo dhighayaa wayda sandara ee idaa alaba in dib loo dhigo yidhahdo war bal ii kaadiya ha degdegayna aan fiirsado waxba ay qaadaye unira ay ukhira dibbaa loo dhighay loo kaadinhayaa xabad rootiya iyo galaas biyaha la siinahaya raashinka loo badin maayo hal galaasoo biyaha iyo xabad rootiga la siinaya afar iyo labaatankii saac maxaa la intaa naftu aysan kaa dhicin kuna jiri go-aanna soo gaar baa la odhanaya wa haadaa wi midkaan asaga oo ibnu khatar ah qad fara wuu cararay ila lbeyti beytku wuu cararay caa'idan xaalu yahay mid magan galay bihi bilbeyti magan galay ninkaan asagaaho hubkii waa ka cararay faraskiina waa tuuray bowdihuu isla dhacay waa caracaray kacbaduna maryo ka dhigtoo ishuwaday isagoo saas u cararay oo beydka magan galay ayaa la qabtay aaliban asagoo eh, dalbahaya lilamani amaan iyo nabadgelyo in la siiyo wey taarikan asagoo ka tegey lilqitaali dagaalkiina waa iska daayayo waaweye ah, waaba ka soo cararayba mulqiyan asagoo tuuray lisilaaxi hubkiina waa tuuray ninka meeqa arrimood buu sameeyey fara ila lbeyti caa'idan alaban lilamaan taarikan lilqitaal mulqiyan lisilaax intaa oo dhan buu sameeye inta o dhan buu sameeye w kacbadii moondale hawlaas dhan buu sameye lakin waxaaso waxba uma talin waqad amara waa amray wy annabiyu sal nabig ilaahi waa amray weliba ku darso waxaa ka horraysay man dakhala bayta abu sufyaan fahuwa aamin man dakhala bayt llahi alxaraam fahuwa aamin man aqlaqa baaba baabihi beytihi fahuwa aamin wareegtaa la soo saaray baytulahi xaram ninkii gala waa aamin baa ley abu sufyaan gurigiisa ninkii gala ila ugaas ciddu ahaa iyo hogaamiyihii qureysheed baa ninkii gala asaguna cabaas baana hawshaa ka teliya waa istaqaana mog ilmaadeennada waa inaad taqaano nin baa raashin ku qancahaya nin baa jaga ku qancahaya nin baa macwus loo keenay ku qancahaya nin baa waxba nin baa gabar ku wax ku qancahaya ninna in la dila ma ogiyo madaxa lagu dhufta mooye qanci maayo marka nebi maxamed markuu abu sufyaan u yimid ayaa cabaas wuxuu ku yidhi dee waa nin talin jiray odaya nabi maxamedo abu sufyaan waa nin faanka jecel xoogaa kor waa magaciisa sheegu jeceli maanta magaciisa hala sheego qurayshna waa islaami asagana waa laga magangeli wuuna soo islaami maxaa u sameeyaa waxaa tidhahda guriga abu sufyaan ninkii gala odaga waa aamin agta la mari maayo madaxtooyu nebigu markaas wareegta soo saaray abu sufyaan markaas alle waa saxabi islaantii markay u timid bay mara ka horgeysay waxay tiri nagalka bahayo mujagumada xidxiitada aad moodo dulyahu waxay maxaa dagaaladiisa rag dagaaladu adiga aniga ugu soo cararahaya naa wax lala dagaalami kara ma arag iyo nima indha guduudan iyo kuwo indha cagaaran iyo kuwo maaskaraataya iyo kuwo warmasa usoo taagahaya iyo kuwo kor u taagahaya iyo kuwo jiidahaya na waxaan arkay waxmaad arag liiga wareegi ila ciidanka nebiga waa la qaybiyey markaasaa maryo kale nocnoocaha loo xiray maryo kale nocnooca ah inta loo xiray oo la qaybiyey oo guuteyn oo laga dhigay oo rags waxay dhigay qoloba takbiir qooniya iyo ashnaashigooda ku qaadan marka markaas markii wax maray qoladan waa hisaale qoladan ree hebel fiimaa lana waa ree hebel qoladan waa hisaale ree hebel saa onaya ree hebel maxaana kala galay xagee u socdaan mar quraash bay u socdaan baa maanta badanka waxba ka harimaayaan tahay marka almuhim hawsha wareegtada xataa ma anficin in la yidhaha baytulxaram ninkii gale waxba ma anficin ninka asagaw marka waqad amara waa amray annabiy bacda cilmihi markuu ogaaday bidaalika intaasoo dhan markuu sameeyey inuu sameeyey markuu ogaaday wuxuu amray biqatli in la dilo amray waqad amara nabiy sal nabig ilah wuxuu amray bacda cilmihi markuu ogaaday intaasoo dhan inuu sameeye muxuu sameeyey caa'idan ila albeyti wey aaliba lilamaan taarika lilqitaal mulqiyan lisilaax intaasoo markuu ogaaday inuu sameeyey buu wuxuu amara amray biqatlihi in la dilo walaysa haada mana aha nin guri sheekhu sunnatu man qof sunnadiis ma aha yuqtalu loo dilahayo limujaradi riddatin inuu ridoobay keliya qof loo dilahayo sunnadii iyo ariiqii nebi maxamed lagu yaqaanay diintana maaha qofka hadduu riddo keliya ku dhaco hawshaa looma dilo qofkan waaba toobad keena waaba soo noqo dagaalku waa iska day xaraam buu galay waaba isdhiibayba maxaa laga rabaaba marka sunnadii lagu yaqaanay dadka ridooba lama marsiinin fatabata waxaa marka kuu sugnaatay annahu asagu inamaa in kale maahna kaale inuu ahaa fatabata waxaa sugnaatay annahu amar yeeshaani inamaa kaana wuxuu ahaa weeye dilku liajli rijaa'i wasabi buu ahaaday caydi buu ahaaday wax kale looma dilin qisaasna looma dilan oo ariiqeedii lama marin ridada ariiqeedina lama marin maxaa loo dilay lilhijaab loo dira caydi baa loo dira mual marka warkiisa halkaas ku dhammaaday meel ku badbaadi waayo alxadii aani xadiiska saddexaad waxa wey alxadii aani cashar xadiiska labiy tobnaad waxa wey ana nabiy sal nabiga ilaahay amara wuxuu amray biqatli jamaacatin buu amray koox buu amray in la dilo liajli sabihi sal ala nabig ilah inay caayaan weeye wa qatala waana dilay weeye ana nabi sl amara biqatli jamaacatin liajli sabihi qolada wuu amray wuxuu yidhaha la dilo وatla jamaacaةa qolana waaba dilayba ljli alia ljli sabri buu dilay maca kafii nebigu isagoo ka istaagay oo ka joogsaday caman dad iyo duul buu ka istaaga huwa asagoo bimansilatihim ayaga mansiladii booskoodii jooga oo gaalo ahaa wey mansiladooda maxay tahay fii kownihi manku uu yahay iyo camanku uu yahay kaafiran buu ahaa xarbiyan haddana dagaalamahayo nebi maxamed jamaac u amray in la dilo jamaacana wuuba laayeyba wuxuu daayey dad ayaga ku mansila ah xaggee mansilo kala yihiin fii kwnihim yihiin kaafirna uu yahay xaqin adana dagaalamahay baa faraha laga qaaday qoladan marka maxay qoonsadeen la amray in la dilay iyo kuwa la laayay maxay maxay qoonsadeen famin dalika waxaa ka mid ah dadka la dilay maa taqadam wixii soo hormaray can ibnu musayib ka soo hormaray musayib ka soo labadaba waa la yiri ibnu musayib ka soo hormartay annaga kitaabka mukhtasarka waa iska gaaban yahay hore u hormartay maxay ahayd anna nabiga sal nabiga ilaahay amara wuxuu amray yowma fatxi makata maalintii makaba furtaybu wuxuu amray biqatli imzbacra ninka la yihahdo wey cabdalla ayaa la oran jira wey magac kalena waa la sheegsheegaaye ninka asaga imzbacra ayaa nebigu amray in la dilo nin reer qureysheeda oo gabayo ah oo abwaaba afmaal ah ayuu ahaa wey ninkaas marka nebigu amray in la dilo wey marka mursalka waxaa wariyey saciid ibn musayib baa wariyey sheekh samtimi hoos baa asaga le huwa alqaayatu fii jawdati lmaraasili ibn musayib maraasiisha xadiiska mursalkaa wariyo waa fii aayat اjawi wاlquwa wey la socaa ku qaldan walaa yaduruhu anlaa yadkura bacda ahlumaqaazi ahlumaqaaziga qaybo kamid aysan sheegin kuma dhibaysa eh, eh, ibnu zabacra inay sheegoman abata شhayئa وaakarahu xujaة calىa man lam yubithu saasuu shee islaamti kuu sheegay asalka saasaa ku qoran lakin wadaadku iyo abaqaadka ibnu sacdi asalka saa ku qoran musayib wuxuu kuu sheegay in ninkaa nabigu amray in la dilo misdacra in la dilo ayuu kuu sheegay mursalnimadiisuna waa dhib male mursalkiisu waa qowmi wadaadada aan sheegina dhib male kuwa sheegay baa xujo abukii sheekh islaam taymiya marka dadkaasaa kamid dadka la laayay maxaa dadka loo amray in la dilo wuna carar najraan buu cararay halka ay najraan yaman xaggeed waa cararay marka muxuu qoonsaday ilaanu nabigu caayo wadakar ibnu isxaaq maxamed isxaaq baa wuxuu sheegay saxibu siira wuxuu sheegay qaala wuxuu yidhi lama qadima e, rasullahi markuu soo galay almadiinata magaalada madiina munصarifan xaal mid ka soo gadoomay can aaif magaalada aaif buu ka soo gadoomay kataba e, waa qoray bujiirun e, baa qoray wey bujayrun iyo bujiirun labada waa la yidhaha ibnu zuhayr baa wuxuu qoray ilaa akhiihi kacab ibnu zuhayr buu u qoray waraaq buu u qora yukhbiruhu asagoo u warramahaya ana rasuula lahi sl rsulka ilaahay qad qatala waa dilay rijaalan rag buu laayey bimakkata magaalada maka ayuu ku laayey raggaa niman ka ahaa raggaasuu niman ka mid ahaa kaana ah yahjuuhu kuwa caayo wey waju'dihi nebiga dhiba walaalkiisu kan waraaq qorayda waa saxaabi walaalkiisoo gaala oo gabayaa ayuu waraaqu qoray wuxuu yidhi nebi maxamed maka rag buu ku laayey oo ahaa kuwa nebiga caaya oo dhibow yahjuuhu kuwa caayo waju'dihi dhiba wa anna man baqiya ciddii hartay oo min shucaraa'i quraysh quraysh shucaradii gabayaalkeedii ka mida ibnu zibaxra baa ka midahe wa hubayrata ibni abi wahb baa ka mid a ah, qad harabu way carareen fii kulli wajhin ariiq kastay u carareen meel kastay u carareen meel adduunkii baa qarin waayo meel adduunki baa qarin waayo faharaba waa carareen isbacra waa cararay ilaa najraan buu cararay wey uma qadima wuu u soo galay calaa rasuulilahi buu usoo asagoo islaamay buu nabiga u yimi walahu ashcaarun gabayana waa leeya xasanatun oo wanaagsan fi tawbati xagga toobadkeenka iyo walictidaari inuu cudur daartay dara nebigu hadif waa ka dhigay bilaash buu dhigay damahu dhiiggiisa weye lisabi cayni nebigu caayay maca ammaanihi nebigu isagoo ammaan siiyey lijamiici ahli makata dadka maka degoon o isagoo ammaan siiyey isaga goori dhiiggiisa hadif looga dhiga wey ilaa man kaana jurmuhu qofkuu ahaa iimse dembigiisu milahu asagoo kale u ahaa moogi isagoo reer quraysheed iyo maka oo amni la siiyey isaga waxaa leeya ha la dilo wuuna cararay maxaa loo dilaahay lisabi weeye lisabi baa loo dilaahayo wa min daalika dadka la yidhi hala dilo waxaa ka mida oo cararay cabdullaahi baa ka mida ibnu abi umayata ibnu muqiirata oo nebiga seedigiisa wey nebiga seedigiisa ayaa ka mida nebiga eedadiisna ay dhashay aabihii la dhalatay caatiga ay dhashay ibn cabdilmualib ay dhashay waa nebiga seedigiis oo nebiga walaashii qaba nebiga eedadiisna waa dhashay haddana waa ina adeerkiis inta isagoo qaba ayaa waxaa la yidhi saydiniba ma jirto oo eedda ma jirto oo inaad irani ma jirto meeshuu waarkaa la dilaa layidhi waxaasoo dhan waa la soo dhaafay limaada maxaa nabi intaa u tixgelin waayo asagaa tixgelin waayo marka hore intaa hore asagu intaa muxuu usoo dhaafay marka hore rumbadauka awala marra asagaa wuxuu garan waayey in la wada dhashay wuxuu garan waayey saydii xid in la yahay wuxuu garan waayey abtigii uu dhalay waxaa inuu in adeerkii yahay inuu nin eh, eh, khayr la oo maxamed amiin waxaasoo dhan u soo dhaafay wax walba wuu soo dhaafay maadaama wax walba uu soo dhaafay asagana waa la dardarahayaa isagana go-aan baa laga soo saaray waxaa ka mid a ah raggaa iyagana la yidhi hadal dilo waa abu sufyaan ibnu xaaris waa ibnu cabdilmualib nabigayna adeerkiisu nabigana adeerkii adeerkii abii la dhashay uu dhalay weliba asagana dhalay xaaris xaaris ibnu cabdilmualib nabiga adeerkiisa khilaaf baa ku jira wadaada waxay sheegaan taarikiyiinta taarikh waxay sheegaan inuu ahaa raggii ugu waaweyn cabdilmualib uu dhalay oo markuuba asagoo dad badan dhalin uu geeriyooday wakti horeba nebigaba markii la intuusan dhalan oo nebigu markuu dhashayba watigii waqtigii nebigu dhashay buu geeriyooday saas wadadsheegaan waanu taariikh sheegaan ninka asaga marka nebiga in adeerkiisa abu sufyaan magaciisa waa laisku khilaafsan yahay muran badan baa ka jire nin wuxuu ahaa gabayaa ah oo geesiya oo nin rageed ayuu ahaw rageeda maaha laakiin asaguna nin rageednimadiisii nebigu kula dagaalamay nebiguna markuu kula dagaalamay nebiguna markii dambe asaguna meel adag buu istaagoy maanta arki doonta wax ku dhaca isatuhu isaga qisadiisu ninka la yidhaahdo abu sufyaan ibn xaari ibn cabdilmualib qisatuhu isaga qisadiisa fii hijaahi nabiga u wacaayay mashhuuratun oo carin caan baxday oo la wada yaqaan meel walbay gaartay wa kaana wuxuuna ahaa ninka la abu sufyaan akhaahu nabiga walaalkiisa min aradaacati naasna waa wada nuuge isagona adeerkiiso adeerkii abiir la dhashay haddana waa walaalkii naas ba wada nuugen waxaasoo dhan isaguna ma xeerin ardacadhu waxaa muujisay xaliimatun ayaanmsacdi ayaa nujisay wey faahdara nebigu hadur buu ka dhigay dambahu dhiiggiisa hadur buu ka dhigay weeye maxaase haddii dhiiggiisa hadur looga dhigay lijulli adaahu lijulli weynaantoodu adaahu dhibkiisu u weynaa iyo wahijaa'ahu lahu nebiga inuu caaday waliasxaabihi nebiga asxaabtiisa inuu caaday maadaama dembigiisu weynaa nebiga uu caayay saxaabada uu caayay nebiga dhiiggiisa hadur buu ka dhigay jaa intuu ka yimid oo wactadara uu oo wa aslama uu islaamay oo wa jacala uu xu gudagalay yatashafacu inuu ku shafeeca dalbahayo ku erga dalbahayo bicamihi cabaas bn cabdilmualib uu leeya adeero hadda adaa waalidee maxamed iiga erge nebiga iga ergewo adaa na dhale iiga ergewo wa bicaliyin cali bin abi aalib caliga isu tuuray wuxuu le war nebigu hadda adiga adeerkaana uu yahay uu yahay sadigaana sadogaana uu yahay saxaabi ah war nebiga iga ergewo dadkii o dhan bu qof walba uu tg wa bikulli axadin qof kasta tago rag iyo dumar qof kastuusaa nebi maxamed wax ka keeni karaa ayuu u tago wuuu nabigaa laga eegey nebiguna waa diidey ninkaa iyo aniga is arki mayno uma dakala calayhi waa u galay uma dakala calayhi waa u galay laga ergeeyo ergadii mudday socotay oo waqti dheer baa socotay wuu calacalay oo wiilaba nagu soo kaxaystay oo wuxuu yidhi anigu wiilashee guurkaan iska aadaynaa oon baan u kabacdina carab nebi maxamed ha tiraahdo waa ninkii tolkiyo toobad keeniyeen ma adeeradiis toobadda ka aqbali ah, waay oon ay u baaba'een intaa ha la yidhaahdo taarikhda hau gasho marka anigoo iska tegahaya nin marka hawshaa maqlay iyo inu yeera gaarqaba u yeera ninkaasa laga tooda qolay ninkaasa beeca lala galay ayib laakiin islaamkiisii iyo inadeernimadiisii iyo tulnimadiisii marka hore waa la diiday uma dakal waa soo galay calayhi nebigu uu soo galay wa anshadahu waa tiriyey fii islaamihi eh, islaamkiisuu gabay tiriyey wa ctidaarihi iyo ictidaarkiisuu gabay tiriyey xataa raqa intuu u dabcay wey xataa raqa lahu nebigu intuu u dabcay wey waa u dhimta faqaala wuxuu yidhi gebayadiis waxaa ka mid ahaa lacamruka ku dhaartay inii anigu yowma axmilu raayatan maalintai calanka aan waday maalintai calanwadaha anugu aan quraysh calanka u waday litaqliba say u xoogaysato u adkaato khaylu laata laate sanadkii laate la ohan jiray siday qayl khaylkiisay fardiisu u adkaadaan yay ka adkaanayeen khayla muxamadin muxamed fardiisay kaga adkaadaan liannoo la soco gabagaan muxuu kuu caddaynaya hada taarikh maxay kuu caddayntaa tutuf taarikh cidda ilaahay diinta waxaan ahayn difaacaysaa waxay difaacaysaa laata iyo cuse iyo hubal iyo dimuqraadiyad bay difaacaysaa qofka waxau bacna hal su-aal in la weydiiyo macalan nebi maxamed baad wadaa oo laa ilaaha ila allah muxamed rasuul warday ma shareecaad difaacaysaa ma kitaab iyo sunnaad difaacaysaa mise wax kale difaacaysa intaasa lagu weydiinayo haddaad tiraa may jamhuuriyaddaan difaacayaa iyo dimuqraadiyaddaan difaacayaa iyo dowladdan difaacayaa iyo kada kadaan difaaca qabiilkan reer hebel baan difaacayaa iyo magaaladan difaacanhayaa iyo waxaasoo dhan haddaad dasho maxay tahay adla dasho waa waxaad difaacaysaa laate iyo qusiyi hubil baa difaacaysaa ka fiirso calanka aad ka hoos dhimanayso oo lagaa soo jiiday hoostiisa iska fiiro calanka aad ka hoos dhimanaysa hadday go-aan kula yaalaa sheekhood maalina waxba go-aan aadan aadan lahayn macnaa caba tari maysa marka maxay yili taqliga inay adkaato waxaan calanka waday axmilu raayatan biye licamruka ini anigu yowma axmilu maalintaan xambaarsanaa ooday raayatan calanka weeye litaqliba siday u adkaato o u guulaysato khaylu laata sanadkii laata ahaa yay ka guulaysanaysaa fardaha laata yay ka guulaysanayaan khayla muxamadin fardaha muxamed bay ka guulaysanayaan maxaad ahayd kal mudliji baana lakala mudliji baan ahaa wey mudlij lakal mudliji nin guurayna hayaan ahaa alxayraana oo wareersan wey lakal mudliji nin guurayna hayaana habeen guurayna haya oo dheelmana haya alxayraani oo wareersan weeye ninkaasoo cadlan uu ku mugdiyoobay laylu habeenkiisaga mugdi ku noqday horta habeen baan guuraynaya haddana waan wareersayo waa dayoobay meel layga jira ma haddana habeenkii igu mugdiyoobay roob baa igu dahaye mugdi bay noqoto dayax ma jiro intaasoo cilada ayaa igu dhacday marka anoo intaas hawshaydu markaan marka difaacahayay dimuqraadiya iyo laati huwal markaan difaacahayay hawshaydu nin wareersan oo habeenkii ku mugdiyoobay oo qoraxda ku dhacday oo wareersan baa tahay nin wareersan baa tahay saas wey inug daaweed tahay fahaada buu yiri awaani fahaada awaani haadaa wakti waktigaygi waa ana awaani haadaa wakti fahaadaa marka hadda awaani aniga waktigaygii weeye waktigaygii baa la joogaa xiina waktigii weeye uhdaa lay hanuunin lahaa wa ahtadii aan hanuunsani lahaa hadda waxaa weeye buu yiri wax walba waa soo xirmeen buu hadda waxaa weeye fahaadaa awaani aniga waktigaygii weeye xiina waktigii weeye uhdaa lay hanuunin lahaa oo diinta la ii sharxi lahaa wa ahtadii aan hanuunsani lahaa hadaaniya waxay hanuuniyey haadin miduu hanuuninahaya oo ayru nafsii naftayda aan ahayn bay hanuuniyey kaasoo wadallani itusay weeye cal allu itusay diinti iyo xaqi allu itusay midkaa isagaa day man cid bay taradtu aan cayriyey ama aan fiijiyey ama aan fogeeyey kulla mutradin fogayn kasta iyo cayrin kasta cid ariiq walba aan ku fogeeyey oon ku cayriyey yaa hadday hanuuninaysa oo yay waa nebi maxamedu nbig markuu intaas yiriyo anagaa ku cayirinay oo ku cayirsanay adigu namaada cayrin nbigi wuxuu yii adigu namaada cayrine annagaa ku cayirsanay adiga hadda nacnacay beenaada tahay markaasuu indhaha hoos uguweri marka maxaa dhe man taratuhu kula muqaradin ma soconaysa annaga ku cayirsanay ku fiijisanay meel mar kugu cayirsanay beenaada tahay marka laga toodaa ayb marka wuxuu yii wadallani waxaa i tusay cala allaahi alla waxaa i tusay hanuuniyo jidkii saxda ay tusay man taratu cidaan cayriyey kula muqaradin macnaha cayrin kasta wey ariiq kasta oo xilwacay lagu fogeeyo marka ciddii aan la dagaalamay oo fogeeyey oo baciidka ka dhigay oo nebi maxamed hadda xaq ii tusay marka nebigu wuxuu yidhi adigu namaada caydsane annaga ku caydsano ku fiijisanay beenaalaa tahay warkaagana waxba kama jiraan wadakara wuxuuna sheegay baaqi abyaad abyaad inta soo harana waa sheegay wey wadakara macnaha wuxuu sheegay weeye ictidaarkiisii wuxuu ku sheegay baaqi abyaad buu sheegay abyaad inta kaleu sheegay wa fi riwaayati riwaayad waxaa ku sugnaa qaala inuu wuxuu yidhi abu sufyaan wuxuu yidhi fa talabnaa waxaan talabnay codsanna addukuula calىa rasuulilah inaan u galno faabaa waa diiday fakallamathu waxaa la hadashay umu salamata ayaa la hadashay zawjatu waa la hadashay nebiga xaaskiis baa la hadashay yay ula hadlaysaa licabdulaahi ibnu abi umayata bay la hadlaysa bay kala hadlaysaa oo walaalkeeda ay isku aabba yihiin laakiin isku hooyo ahayn iyada waa isku aaba asaga cabdulaahi iyadu waa isku aabe laakiin isku hooyo maahan cabdulahi nebiga idiisaa dhashay cata ka dhashay ninkaasay kala hadlaysay wa abu sufyaan bay kala hadlaysay xaaris bay kala hadlaysay labadaa nin bay kala hadlaysay waa ergeynaysaa faqaalad waxay tii ya rasul rasuulka ilaahay sihiruka haadaa sihiruka wa cabdulaahi waa seediga waa xididkaabay ti wabna camatika waa wiilkii idadaa dhashay wabna camika waa wiilka adeerkaa dhalay haddee quraysh baa lma adeer baa la yahay wa akuuka waana walaalkaa waana ibna camika dhacfo ibna camika iyo midkii adeerkaa dhalay oo sufyaan abu sufyaan ah wa akuuka walaalkaa oo xagga nuujinta ah labadaa nin nin eedadaa waa dhashay waa xididka waa seediga eedadaana waa dhashay intaasu isku darsaday midka kale ibnu camika waa in adeerkaa adeerkaa baa la dhashaa dhale waa akuuka naasna waa kula mugago ragga marka rag la fogeyn kara ma ahane nalaga toobad aqbalo waa ergeysa wey alla ila waa garan waqad jaa waa yimid waqad jaa allah waa la yimid weeye bihimaa labadooda alla waa la yimid muslimiin waana islaamay oo waa hogaansameen oo hadda diyaar way mar islaamka soo galeen laa yakuunaani iyaysan ahaane ashqa naasi dadka kuwa ugu dhulka daran oo ugu liita bika adiga bisababika w dadka kuwa ugu shaqisan oo ugu dhurdaraystay adiga bisababika yaysan noqon adiga kugu dhuduntan naar kugu geline hana diline nebi maxamed iska cafi nimanka waqad cafowta waadna cafida sidoo kale caman dad baad cafida huwa asaguba acdamu ka weynaa jurman dembi ka weynaa minhumaa labadooda ka weyn dad ayaga ka dembi waaweyn oo kula dagaalamay oo saxaabe laayey oo duulaha soo qaadayna oo abusufyaan ka miyahan waa iska cafiday marka nebi axmed nimanka iska cafiday wa anta adiguna axaqu nnaasi dadka waad ugu mudan tahay weeye adaa ugu mudan ugu garleh cafwan eh, inaad iska cafido can jurmihi dembigii ismigii laga galay iyo garnadadii geystay wey faqaala nabigu alay sl wuxuu yidhi hataka wuxuu qarariyey oo dilaaciyey qarar ee kharaqa ah, washaqa wuxuu dilaaciyey weeye cirdii aniga sharaftayda iyo dhiiggayga iyo nasabkaygu ninkaa dilaaciyo wey laa xaajata lii wax xaajaydana kamalihi bihi ninkaan waa w adgudba cildigay sharadiga u adgudbay maalin hore sooma dhihin in lagu dilo iyo in lagu caayo waxaa daran cay ninkii ku dila waxaa weeye waa laga garanay ninkii ku caayo soo maaha kaa asaga waxaa wey kala harmayno kaasaa kala harmayno hataa ka cirdig cirdigay sharaftayda iyo buubuduray weeye laa xaajata lii bi waxaa jeedana kama ligi wey falamaa balaqa markuu gaaray macarusyaan wa adda ninka ninka laga hadlay oo gabayaaga ninka gabayaaga laga hadlay sa loogu dhaaranayo wayna adeerkiis walaalkiisna naaska wada nuugeen falama balaqa alkhabaru warkii markuu gaaray abu sufyaan markuu gaaray wa kaana macahu ibnuhu wiilkiisa aana la socday wiil buu la socday oo u dhalay asaguye faqaala wuxuu wallahi ilaahay baan ku dhaartaye layaqbalanna aqbala oo aqbala oo toobada islaana kaga aqbaliya minii aniga aw laadhabanna waan tegi oo tegi weye ana aniga iyo wabni wiilkayga xataa namuuta intaan ku dhimanayno bariyati dhulka bariga iyo aan ku dhimanayno weye juucan gaajo aan ugu dhimanayno wa catashan oon aan ugu dhimanayno dabeedna carabada markaa inagu ku caydo markaasuu nebigu marka u dabcawo warasiyaaga wuxuu wa anta adigu nebi maxamedow axlamu naasi dadka kuwa ugu dulqaada badan baata wa akramu naasi dadka ugu karaamo badan baatay intii ilaahay soo sar ninka ugu dulqaadka badnaa ugu karaamo badnaa baa tahay wey annaguna hawshaa maanta inaan oon iyo gaajo duulka ugu dhimanno waa hawl katara weeye cidduna kama soo waaqsan karto annagana marka dhib hana gelinni nebi maxamed naga toobad aqbal waa garaam waa dabcay aa waa dabcay rasulla waa u dabca waa u jilxa xiina idin marka iyada cii wiilka yarka intuu la cari laha meela oon ugu dhigana bahalku cuni lahaa toobada laga aqbalo faadina waa u idmo weeye wadakhala wayna soo galeen isaga wiilkii faaslama way islaameen ama faadina waa idmo waa u ogolaada wadakhala way soo galeen asaga iyo cabdulaahi ibn abi umaya waa soo galeen faslama waa islaameen wa kaana waxay ahaayeen weeye xasan alislaam islaamkooda kuu wanaagsan yahay noqdeen labadiba islaamkoodi waa wanaagsan wa kaana xasan alislaam bay islaamkooda kuu wanaagsan yahay qutila waa la dilay cabdullahi bn ubaya waa la dilay baa lagu dilay waqti dambe ayaa aaif baa lagu dilay wey wa maata abu sufyaana bilmadiina ayuu ku dhintay fii khilaafati cumar cumar bn khaaab khilaafadiisii ayaa isagana tii ilaahay u timid magaalada madiinu ku dhintay labadaba islaamkooda waa hagaagsamay laba saxaaba ayay noqdeen wey marka waad ujeedaa dhibka nimanka ay mareen iyo nebiga inta laga ergeeyo xaaskiisa xataa ay isu duurtay waad ujeedaa nebiguna waa sheegay dhibka ay nimanka ayaga marka cay la daymahayo wajhu dalaalati qisadan dalaaladeeda wejiga wax kugu tusaysa waxaa weeye annahu nebigu calayh salaatu wasalaam nadara hadrun buu ka soo qaaday dama abi sufyaan ibnulxaarit weeye duuna hayrihi ciddi kala sokadeeda oo min sanaadiidi quraysh quraysh eh, raggeedii shujcaanta ahaa oo qawiga ahaa sanadiid qraysh macnaha asindiid sanadiid waa jamcu sindiid wa huwa alqawiyu shujacu waa ninka xooga badan oo geesiga asindiid waa ashujaacu alqawiyu tay marka nebigu waa iska cafiye weeye duuna hayrihi oo min sanaadiidin aqwiya ah ragga xooga badnaa quraysh u dhashay alladiina kuwaasoo kaanuu ahaa ashadda kuwa daran tacsiiran saamayn iyo raadayn biljihaadi dagaalka walyadi iyo gacanta iyo walmaali maalkoo la bixiyo raggii nebiga la dagaalamay oo gacantooda u qaaday oo maalkooda bixiyey oo qatarka ahaa oo geesiyaalka ah nebigu waa iska cafiyey wy khaalid bin waliid iyo camr bin caas iyo abu sufyaan iyo ragg waa laska cafiyey laakiin kan gabay keli yiri gabay mau dhimanayaa caybuu yiri caydaas u dhimanaya rag kaloo dhan waa laska cafiyey walaysa lahu mana sugnaani wey sababun sabab iyo cillo ma jirto wey si waa ka soo hartay oo loo dilahayo ka soo hartay asaba cayda wey walhijaai nabiga in la caayo sabbi iyo hija u leeyahay waxaan aynu loo dilaayana ma jirto dembi kale goonuus kale ma jirto uma jaaa waaye muslima asagoo islaamay wa huwa nebiguna yucridu wuu ka jeensanahaya canhu xaggiisu uu ka jeensanahayo wa kaana waxaana ah min shanihi nebiga shanigiisa xaaladiisu waxay ahayd an yataalafa inuu soo dumo oo soo dhoweeyo alabaacida dadka qalaad dadka qalaado shisheeyaha alabaacid dadka shisheeyaha inuu soo dhoweeyo oo soo dumo ayaa dhaqankiisuba ahayd fakayfa bicashiiratihi qaraabadiisii iyo xigtadiisii iyo tolkiisii bal ka warramo nebigu hadduu dadka shisheeyaha soo dhowayn jiray xigtadiisa iyo qaraabadiisa ka waran soo dhowayn jira ayagana ayaganaisaga qaraabanimadii iyo xigtanimadii iyo xigaalnimadii walaalnimadii ilmaadeernimadii waxba uma anficin liannu asaga khalad sameeyey khalad weyn buu ku dhacay istaraatiijiyad weyn ayuu galay kullu daalika hawshaasoo dhan waxaa weeye loo soo dhowayn waaye bisababi xadki inuu dilaaciyey oo qarariyey cirdihi nebiga cirdiisa iyo sharaftiisa kamaa fasirahu suu ku fasiray nebigu fi lxadiid xadiis ku fasiray oo nebigu yiri xata ka cirdii laysa xaajatan lii bi inuu nebigu bihi nebigu inuu yiri wey marka nebigu waa fasir wakadalika sidaasoo kale amara waa amray nebigu calayh isalaatu wasalaam yowma alfatxi wuxuu amray biqatli sittatin samaaha lix uu magacaabay oo yidhi hebel iyo hebel iyo hebel hebel uu yidhi ayuu yidhi hala dilow maxaa miyaa ka mid ahaa ibnu abi sarx baa ka mid ahaa wa ibnu khatal baa ka mid ahaa walxuwayrij baa ka mid ahaa wa miqsin baa ka mid ahaa ibnu subaaba ayaa ka mid ahaa wa cikrimat ibnu abi baa ka mid ahaa wa xabbaan baa ka mid ahaa xabbaan ninkaasaa ka mid ahaa ninkaasuna nebi maxmed gabdhihiisa ayuu ritay inta la didiyey ayay gabdhihii qaaratii ka dhaceen oo ka faniineen markaasaa dhaawac gaaro ilmahi hataa mid soo rideen markaa ilodare maadaama uu sameeyey asagana waa la hala dilo howlahaas sameeye raggaas muu amray nebigu in la dilo marka raggana nebigu maalinta dadku amar ku bixiya hala dilo waa la isu khilaafsanya kutubu siir waxay aad ugu badan lix inuu yiri nebigu ala laba dumara iyo afar raga wey laakiin kutubu taariikh qaybo ka mida ah, waxaa ku sugan inuu nebigu amray toban ayaa ku sugan wey lix raga iyo afar dumara qaarna waaba ka badinaya waxay leeyiin akara min cashara ayay qaar leeyiin lakin magacyadu sheegaayaan marka sida saxda waa toban iyo wax ka badan inay yihiin hada waa saxiix hada waa saxiix tayib lix keliya ma aha waa toban iyo wax ka badan famil haada buu ku yidhi hawshaan ayadaa famil haada oo maxay tahay inuu yidhi nebigu ragga uu magac dhibay oo yidhi hala laayo mashhuuru waa hawl caan baxday wey famil haada mashhuuru can haaulaai kuwa ayagaa wey kuwa ayagaa in la yidhi hala dilo way caan baxday waqad rawaahu aa'ima aa'imada siirada ayaa wariyey aa'imatu siira walmaqaazi ayaa wariyey wa akaru ma shay midka ugu badanoo fiihi hawshan ku jirtaa qisadani arrimaha waxa ugu badanoo ku jira waxaa weeye annahu mursalun inuu xadiis mursala yaho inuusan xadiis mutasila ahayn ee mursal yao la yidhaha waa mursal oo mursalku min aqsaam daciif in la yidhaahdo waxa ugu weyn oo ku jiro ugu adag waa taawo taana waa ka jawaaba iyagu wlmursalu xadiiska mursalka iyo qisada mursalka idaa ruwiya haddii la weriyo min jihaatin mukhtalifatin jihooyin iyo dariiqyo kala duwan laa siyama waxa wax loo dhiga lahayn minman duul hadduu weriyo lahu asagay u sugnaatay cinaayatun inuu ku dadaalo weyo wakti ku bixiyo bihaada alamri amarkan asaga oo kee ah howlaha taariikhda w taarikhda rag baa yaqaana taariikhda cid cinaayo iyo dadaal u leh hadduu weriyo kaana wuxuu ahaanahayaa kalmusnada sida xadiis musnada oo xadaanaa wa akhbaranaa la yiro oo sanad xidhiirsan oo kale ayuu noqonaya lannu qisadan maxaa warinaya qisadan maraasiil ha noqotee yarwiihi man lahu cinaayatun wa khibratun wa macrifatun wacilmi cidlabaa warinaysa oo asxaabu taariikh walmaqaazi wasiirabaa warinaysa waa hawl mashhuur caamba adig oo iska daaday marka hawsha axaadiis mursala axaadiis eh, saxiixa iyo lamacradka hore u suxuuku shekh islam taymiya waa garanaya bal iskaba dhaafiyo bacdi ma shay qaarkiisa yashtahiru caan baxaya cinda ahli lmagaazi reer khazawaadka ka warrama aqwa waa ka xoog badan yahay mima shay yurwaa la wariyo bilisnaadi lagu wariyo alwaaxid oo keligiisa xadiis keligiisa oo saxiix oo mutasil ah oo abu daa-uud iyo nisaahi iyo nimaaja ay kuugu jira yaa waxaa laga yaabaa inuu ka xoog bato hawl maraasiila oy wariyeen culamaau siyar wlmaqaasi wataariikh ay wariyeen lannu maxaa weeye waa mashhuur way caam baxday mustafiid weeye nakaarana kuma jirto nakaarana kuma jirto sidaas wey kabacdi markuu hawshaa kuu sheegay ayuu wuxuu u baahday in dadka caytamay in la laynayo sida kuwaan hadda lixda yowmulfatxi la sheegoo kale qaybo la mida oo saxiixaanka ku sugan buu rabaa inuu ku xoojiyo iyo waa isla mid wax farqina uma dhexeeyo ayb wa kadaalika waxaa ka mida weeye howlaha iyagana la mida cuqbat ibn abi mucayd baa lamida ninka qureysheed qutila waa la dilay sabran asagoo xirxiran isagoo xirxiran oo gardaduuban ayaa la dilay wey beder baa lagu qabtay beder baa lagu qabtay maxaabiis butigu ka mid ahaa fa qaala wuxuu yidhi cuqbat ibn abi mucayd baa wuxuu yidhi yaa macshara quraysh quraysh kulankeediinay maa lii aniga maxaa ii sugnaaday uqtalu lay dilahayaa min baynikum idinka dhexdiinna sabran anigoo xirxiran oo gardaduuban maxaa la ii dilahaya wuxuu yidhi war intaanoo quraysh oo maxaabiis loo soqoto toddobaatan iyo dhowr ah iyo kuwii muslimiinta hor meeshuu jeeda maxamed nabi maxamed la socday maxaa inta la igala dhexbeo gooni la iila baxo maxaa aniga arab xirxiro gardaduub la igu dilay maxaan kuwaasoo nebigu uu ku calaacalay maxamedow haddaad idilaysana reer quraysheed ilalla nin tolkii lala dilay baa noqonaya haddaad ku manaysanayso ku gallaysanayso ree anna ayaga igala mid ugu gallalayso haddaad diyo ka qaadanaysa xadaad xoola ka qaadanaysa madax furashana anna madax furasho iga qaado ree iga reebi gooniha iila bixin oo indhaha igu gubine waxaa weeye iga daawiye hawsha indhaha igu gubine nebigu wuxuu yidhi maya ma jiro reer qurayshad hawlaysan dhicin aysan ku dhicin baad ku dhacday waxaa daaqaday kud iyo dharkayn baa daaqaday waa lagu dilahaya adigo kuwa kale laakiin waa la fasixin diya laga qaadan xoolaha laga qaadan waaba laysaga galladaysan qaar baaba islaami ama adiga soo adigu waa dhimatay faqaala rasuul wuxuu yidhi waxaa laguu dilaya bikufrika gaalnimadaadi waiftiraaaka been abuuradkaaga calaa rasuulka ila ku been abuuratay adigu iftiraa iyo edabdaro ayaa la timid wey waxay u leeyihiin maxaa ka mid ahaa nebi maxamed oo sujuudsan buu intuu madheer soo qaaday oo tunka ka saaray dusha ka saaray hal dhashay madheerteed intuu raadiyey oo duur ka soo qaaday nebi maxamed sujuudsanoo baytula xaramkiisa dush ka saaray nebigu intuu go u qaatay oo sii jeeda buu gadaal ka soo maray go ku qabta ku ceejiyey markaasuu nebigu kaada an yamuut nebigu inuu dhintuu ku eedadarooyinkaasu la yimid marka eedarooda anigii la yimid la dayn maayo wuu dhimanaya isaguna isagana goynaa loola baxay wa kadaalika sidaasoo kale annadru ibnu xaari qatalahu waxaa dilay ninka annadr ibnu xaarita ah, caliyun baa dilay sabran asagoo xirxiran oo gardadooman baa la dilay lisabii lirasuullahi baa loo dilay asagana asagana kana waa la dilay maxaabiist baa lagala soo dhexbaxa waxaa la nebigu caayi jira aflagaadayn jiray qutila asagana sabran baa loo dilay marka sheekh saabti wuxuu rabaa inuu ku yihahdo kuwaa nebigu yiri yowmalfatxi hadalaayo iyo kuwaan waa isla mid waa qise mashhuura howlaha howla la og yahay inayna axmed ciddi ka afbaxda xadiis mursala ha ku timaado mid muntasila ha ku timaado mid eh, kutubu siyar ha ku timaado kutuba xadiis la kala qaadi maayo dhamaantood lagu camalfanaya waa lagu dhaqmaya way isxoojinaysaa biyo kama dhibcaan fafii haada howlahan ayagoon kuu sheegay buu ku yidhi fafii haada howlahan aan kuu sheegay oo kuwan hadda aan sheego maxaabiista la dilay iyo kuwii horeba wax bayaanun caddayn baa ku sugan anna sabacayda awjaba wuxuu waajibiyaa qatla haadayni labadan in la dilo wuu waajibiyey oo cuqba iyo nadri awey qatla haadayn labadan awjaba qatla haadayni wey min bayn usaara badrin maxaabiistii bader dhexdooda intaan gooni loogala soo baxo in la dilay ayay waajibisay amara wuxuu amray nabigu ala salaat wasalaam biqatli man qof in la dilo ayuu amray kaana ah yahjuuhu mid caaya bacda alfatxi markii maka la furtay ka gadaal weeye oo min qurayshin reer quraysh ahaa weeye iyo wasaa'il alcarabi iyo carabta kale oo dhanba nebi maxamed markuu maka furtay wuxuu amray cid kastooo cayday in la dilo oo reer qureysheeda iyo carabta kalaba wakadaalika sidaasoo kale buu ku yidhi wakadaalika jinniyun ba ahaw wakadaalika jinniyun jin ba ahaa sabba wuu caayey nebigu caayo wahaja waa caayow nebigu caayey jin baa inta soo xadgudbay ayuu nebi maxamed caayow faqatalahu waxaa dilay cifriitun ee qawiyun baa dilay qawl alcifriit min aljin waxaa weeye huwa alqawiyu nashiid wey waa midka xooga badan oo firfircoon baa la yihahda faqatalu waxaa dilay cifriitun ay qawiyu nashiidun firfircoon oo min aljini baa dila wey kaasoo ahaa kaana ahaa qad aslama mid islaamay wey faabara waa waramay bihi nebi maxamed faabara waa waramay bihi dilkii baa waxaa warramay rasulahi baa warramay annaasu dadku warramay tanna maxay tahay hadda insiga waa layska soo dhaafay jin baa nebi maxamed caayay jinkii markuu nebi maxamed caayay hadda anagu jin ma arkayno jin baan u dirsanay jinkii baana dilay sidaa daraaddeed annaga jinna naga fakan maayo insana naga fakan maayo nebi maxamed ciddii dishaa naktulhu jinnan wa insan waa dilaynaa kuwa darooda laga fakan waayan hadda kahor jin dirina waa jiraan beerka ku dhufteen oo shumay oo isku dhexyaacay isbitaalka dawareegay markii dambana toobadkeena waa jiraan marka is ilaaliya almuhim jinkii aana muxuu sameeyey jinkii aana muxuu sameeyey ninaa saaxiibu nabi qolyo wadaadee aada uga cabsadeen markaasay qolyo u tageen waxay dhaheen waliba ninka asaga jinku wa adeegsadaan ma talanaya bal ka waran markaasu wallahi aniga aniga abtay waan ka shakisanahay laakiin ma laakiin hadda go-aan kuma siin karo habeenkii dambaa madax xanuunsada madaxa laga qabtay haddana shawan buu ku dhuftay markaasu wallahi bille kii u wey wax kale ma aha subaxda taleefon buu ku soo waaray war sakaraad baan ahay warniyo maxaa la yidhaha sheekh ay soo cafiyey warniyo cafi ha la iga dalbo ballankeelay sakaraad baan ahay tan waataan ku dhiman lahaa war waxaa la yidhi maqmaqda iska daabaale waad imanaysaa naftaa ku haysee war belanka ilahi waan toodkeenay waan <laughs> iskaga ilaali iskaga daayo almuhim annaga jin iyo insi midna naga fakan maayo nebi maxamed ciddii cayda jin iyo insi midna ma fakanayo sidaa daraaddeed ninkii dhaa reer galbeed baa badbaadahaya iyo amiir ma jiro iyo yaa amray sheekada maxaa lii meelaha ayla fadhiyaan jadiidiyadu waa sheeko waxa weeye bun calayhi ku kaale warka asagaw amiir male iyo yaa amray iyo laguma mudaharaadi karay waxaasiyo bul calayhi sheeku kaale midka asagaw warjee maaho ayaaiin jinkanaiadiisu waay ahayd ibn cabaas baa warinayo wuxuu yidhi hatafa haatifun waa qiso qariiba waa in la sheego hatafa haatifun waxaa dhawaaqay haatifun mid dhawaaqahay min jabali abi quways jabalka abi quways ee maka dhinaca bariga kaga yaala oo saaran oo hadda dowladdu kor degan tahay kaas korkiisu ka qayliyey wy gabay buu tiri gabay dheer ayuu tiriyey laakiin gabayga alta soo rarmaaye waxaa faraanka qaadahaya qaal ibnu cabaas wuxuu yii markuu ninkaa gabaygi tiriy jinka fa asbaxa waagu waa bariisteen haada shicir bay dad kuwaa bariisteen weeye xadiian liahli makati faaba haada hicru a faasbax haada shicru gabayga wuxuu noqda xadiian liahli maka reer maka oo dhan way xifdiyeen waa laysu meeriyey waa la qaaday ila buurta korkoodu gaba ka yeerinaya soo maa reer qurayshna waa dad xifdiga aad katarwa waa la xifdiyey nebiga iyo saxaabada gabayga lagu caayahayay oo lalaa nebiga hala dilo lalahaa waxaa wey waa la xifdiyey waagibaa beryo ayb kabacdi maxaa dhacay waxaa wey hawsha ayadani marka gabagii bay tiriyeen gabagii tiriyeen wey macnaha gabagii shicirkii bay tiriyeen baytan manaa anshaduhu baynahum way tiriyeen faqaala rasuul lah sal rsulka ilah baa wuxuu yidhi haadaa shayطaanun weeye shayطaanu markaa asaga yukalimu naasa dadkuu la hadlaa fi lawhaani asnaamta iyo qabriyadaba intuu galo yuu la yidhaahdaa waa weligii hebel ahabaa inla hadlaaye sheekh hebel baa inla hadlaaye siyaarada keena oo xoolaha keena oo qaalinkaa soo gowraca oo intaasoo xoolaha bixiya oo qabrigayga imaada qabriyada iyo wasanada dad kala hadlaawo reebaha maandhowe sheekh maxamuud aw faarax maandhodii sheegahay mid maxaa la yidhaahdaa toosh inta karbuunaystay wadaad xoogaa la jeclaa qabrigiisu intuu toosh gashaday oo baterigii oo xaaga geliyay ciidda ku rogay oo inta ka soo bixiyey yuu yiri dadka habeenkii kaalaya aaifa mowta sheekhi isu soo dardar xoolaha keena karbuunada meesha ka ifaysa la soco waa kina sheekh maxamuud alfarac fadhiya markaasa qaalinta keen oo ceesaanta keen oo samaynta keen oo wanka keen ayar waxawliisa iska wataa meeshaas ka xoolaystaa xaaris malaysa sheekh quburaha sheekh waa laga xoolaystaa halaasa la samayn tiim sameeye wey tii ayaga ahay ayuu sameeye wey marka awsaanta dadka la heli jiray yuqaalu waxaa loo yidhaahdaa ninka lagu magacaabaa jinkaas shaydaankaas miscaru baa la yihahda nabigu alay miscar baa la yidhaahdaa wallaahu allana muqsiihi waa boojin doonaaba nebigu wuxuu ninkaa miscar baa la yihahda shaydaankaa umuurta ku dhuuntaa dadku kala hadlaa waa baariyeeya allana waa hoojin doonaaba famakatu alaaata ayaam saddex maalmood bay nebi maxamed iyo muslimiintu iska joogeen dadku iska joogeen faidaa haatifun yahtifu cala aljabali markiiba waxaad moodaa maalintii sad afraad markay dhalatay haatifun yahtifu cala aljabal barto isagoo ka gabyey mid kalea ka qaylo ka gabyey yaquulu wuxuu odhanahayaa naxnu qatalna fi alaaati miscara id safahna xaqa wasana lmunkara saasuu leeyahay wuxuu yidhi naxnu qatalna waan dilnay fii alaain saddex maalmood miscaran ninkii miscar loodhan jira annagaa dilnay maxaad u dilnay id safaha alxaqa xaqiibuu doqon iyo dabaal ku sheegay wey oo caayay wasana lmunkara hawl munkarana waa jideeye nebi in la caaw jideeyey xaqiina waa caayay nebina waa caayay munkar buu sheegay maxaad ku samaysay faqanactuhu sayfan xusaanan mubtara bishatmihi nabiyina almuahar war ninkii maxaad ku samaysay wuxuu yii qanactuhu waxaan ku daboolay oo hugiye oo saara seef haddii lagu saara maxaad malaynaysaa magoshaaraad u malanaysaa in lagu saarahayo seef haddii lagu saaraiyo aake aakhiraad aadaysaawe faqanactuhu waxaan ku daboolay oo hugiye buu yidhi sayfan xusaanan seef dhegdhegaysaa saari seef dhegdhegaysa oo waxay sidaa loo saaro qaaican baatinan ayaan saa u hugiye buu yidhi mubtaran xaalaalay mid googooye oo kidfayadhgiis waa kidfay maxaad u dishow koonsada bishatmihi caydiisa u caayay bishatmi caydisa u caayay nebiyana nebigana u caayay almutahara nebiga nagii la hufay oo daahirka ahaa daahiran wa baatinan ayuu caayay faqanactuu sayfan xusaaman mubtara ana waan jeexjeexoo kala gooye hawsha ayadaa marka nebi maxamed ciddi ka agbaxda jinnan wa insan calooshaa lagu dhufanaya shuban baana ka daadana waa la dilahaya marka maxaa kuu soo baxay jinna waa insan cidnama badbaadaysa wy meesha marka reer galbeedka darsi baa ugu jira musacad musacad baa maaa qisada iyada ah ayaa weriye wey marka nabig ala marka hawsha sii wadaya nabigu ale rasuulku wuxuu yidhi haadaa midkaan gabyahayood maqlaysaan haadaa cifriitu min aljinni weeye ismu magaciisa waxaa la yidhaahdaa samxajun baa la yidhaahdaa weeye aamana bi ninkaa samxaju aamina bi waa rumeeyey samaytu cabdullaahi baan ku magacaabay akhbaranii wuxuu ii warramay annahu asagu fii alabihi alabi miscan inuu dalbaayo raadinayo googoobe buuraha mako iyo godad ka raadinayo ayuu ii sheegay mudda alaaati ayaam saddex maalmood inuu ku daba taagan yahay oo godkugale buurtugale ka dabagelahaya ayuu horayuu sheegay weye faqaala caliyun baa wuxuu markuu sheekadii maqlay jazahu llahu khayran ya rasuullahi ninkaa jinkaa oo soo islaamay cabdulaahi ilaahay khayraa siiyo wey hawsha waa naga dhaqa ceebta waa naga dhaqay annaguna waxaan leenaha gaal ee ciddii nebiga cayda ciddii dishaa jazaa allahu khayr baan leenahay laakiin dhihi mayno amiir u diray ma jiro fitnaa ka dhalatay waxa weeye masaajid baa la xiray isagii baa la dilay gabadh baa la dilay haadaa waa kalaamu murtadiin walmunaafiqiin washayaaطiin maxaa la rabaa gaal markii la dilo alxamdu lilahi rabb alcaalamiin baa la rabaa qofkii dilna waxa la rabaa jazaa allahu khayr in la yihahdo haddii isagii la dilina waa afdal shuhadaa waana si hawsha u fahanto laakiin maxaa la yaha fitnaa ka dhalanaysayo masaajid baa la xiraya markas baa la xirhayaayo maraakisu waxaa leeya shayaaiinka kuwa ayaga lays maraakis maraakis muslimiin maraakis muslimiin kuwa ayaga maaha marka jinkiina waa la dila warkiisa waad fahanteen wakadalika waxaa kuula mida ayadana aburaafic wakadalika aburaafic in abi xuqay alyahuudi qisadiisu ayaduna waa mashhuur bukhaari weye ayada biyo kaba dhibcaan ninkaana muxuu sameeyey markii la dilay kacab ibn cashar markii la dilay ayaa waxaa weeye qolo kale waxay dhaheen annaguna ansaar khasrigii aws baa ku tartamaye iyo waxay dhaheen waryaa kaloo nebiga dhiba salim ibn abi oo jooga meesha la yidhahdo khaybar ayaa asna nebiga dhiba alla asna asagaa soo dilnay asagana meeshii baa loogu tegey gurigiisaa loogu galay halkaasaa loogu dilay marka kuwaana isla midiin kurtigo hwaqisatuhu iyo qisada abu raafic bin abi xuqayq alyahuudi qisatu mashhuuratu fi saxiix qisadaa mashhuur caan baxdae bukhaari ka aqribi halka aniga ay wareerinin fakulu hadi axaadii xaadiista ayada midda mursalada iyo midda musnadada daalatu waxay kutusaysaa wey calaa ana man kaana yahjuhu ciddii nabiga caayi jirtay wa yu'diihi dhibaysay fa inahu yuqtalu waa la dilaya ka horta waa la dilaya waaya xudu waa lagu boorinayaa calayhi durshiisa baa lagu boorinayaa annaasa dadkana waa lagu boorinaya in la dilo wey hooyadaa ku weydi war waxaan nagu hayna maxay tahay waxarid ilmuminiin w inagu aan afka inooga hartay oo balanka ilaah sheekh islam tami wuxuu ku leeyay waa yuxaridu calayhi naas dadka lagu boorinaya in la dilow salafiyana waxay ku leedahay fi sawaan waa fii kayra waxay ku leedahay fidno weeye yaan loo dhowaanin hal naxnu salafiyuun xaqa yaa sheekh hal naxnu salafiyatan xaqa ama salafiyatan murjica salafiyatun jahmiya salafiyatun imriikiya salafiyatun c i m yaan ayo meeshaan hortoodan iska fiirisow ayu salafiya anta sheekhow almusalafiya anta sheekhu hada huwa shaykhu lislaam wey maalin walba waxaad dhahaysaan qaala shaykhu lislaam baad noranaysaa w shaykhu lislaam laysa macakum walaysa minkum wahuwa bari minku sheekhu shuqul lankuma leh sheekh islam tili waa kan wuxuu ku leeyahay nebi maxamed ciddi cayda xukunkiisu yuqtal waxaana la dhahaya jazaa allahu khayr baa la oranhaya dadkana waa lagu boorinayaa in la dilo ka asaga hada huwa shekh islam timi shekh islam timi sheekhagu uu yahay hada huwa sidaa daraaddeed ayaysan salafiyadu aysan akrinayn kutubta noocaana wey laakiin annaga ilaahay noo fura baabka annaga ilahay noo fura oo akrinayna wadan waa ku celin doona insha allahu tacaala walahu alxamdu ilahi subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale wey halkaa iska istaagay hada wabilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin